mat llahi barakaatu bismi llah alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi alamin wcala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum sheikhuna asheikh saalix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kulli minhum ila asfam bn cayn can amr bni dinar can abi qaabuusa mowla cabdillahi bn camr can cabdillahi bn camr bn caasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh waslm alraaximuuna yarxamuhum الraxman yarxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طraa'iq الraxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khaasatan usul xadiid اlmustafa wاrasuul اlmujtabى slى اllahu عalayh wعlى alihi wصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaati اlcajl wاlأjl fahada huwa اlmajlis الraabic cashar min majalisi وإقراء كتاب عمدة الأحكام في ليلته في ليلة السادس كم السابع السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني عام ألف وأربعمائة وسبع وثلاثين الهجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين ysr allah اlitmaam wاlإkmaal wrazaqna اlإkhlaasa fi اlqowl wاlcamal inahu jawaad kariim wbilijaabati jadiir majliskan waa majliskii afari tobanaad ee majaalista iyo sharaxa kitaabka cumdaة اlaxkaam lilxaafid اlmaqdisi caleyh raxmat اllah habeenkana waa habeenka labaatan iyo todobaad ee bisha bisha afaraad kun afar boqol soddon iyo todoba hijrada nabigeena salى اllahu alayh waalihi waslem baabkana waa baabu baabu nahyi اlmushtari can beyci الطacaami qabla qabdihi waxaan kusoo jirnay kitaabu lbeyci ayaan kusoo jirnay kitaabu lbeyca marka wuxuu ka kooban yahay abwaab badan abwaabtii waxaa ka mid ahaa baabkan baabu nahyi lmushtari qofka wax iibsana ka reebitaan laga reebo can beyci الطacaami cunada inuu iibiyo in laga reebo qabla qabdihi intuusan qibdoonin ka hore intuusan la wareegin ka hore inuu muxuu ahay sii iibiyo ood sii gada reebitaan laga reebo ayuu baab yahay weeyaan xadiidka laba boqol iyo afar iyo lixdanaad can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacaala canhuma ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man ibtaaca طacaaman falaa yabiicu xataa yastawfiyahu wa fii lafdin limuslim xataa yaqbidahu wa can cabaasin midlahu can cumar radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi cbdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula rasuulka all sala allahu calayhi wasalam qaala nabigeena wuxuu yidhi man ibtaaca qofkii iibsada acaaman cunno soo iibsada falaa yabichu yuusin sii gadin xataa yastawfiyahu ilaa aad kala soo wareega ood oofsada weeyaan wa fii lafdin limuslin waxaa ku sugan xataa yaqbidahu ilaa uu kala wareega uu ka qiblooda weeyaan wa can ibni cabbaasinna midlahu ayaa muxuu ahaa laga soo wariyey weeyaan xadiidkan nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu caddaynayaa qofka mushtariga ah oo mushtarka wax soo iibsada wixii aad soo iibsaday inuusan dib u sii gadin ilaa aad kala wareega oo xawsadiisa iyo milkigiisu soo gala ilaa uu ka qiblooda saasuu nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam ee ku boorinayaa ood amrayaa saxaabada iyo ummadda muslimiinta ah marka haddii aad soo iibsata alaab alaabta ayada iibsigaad soo iibsatay adoon la wareegin oy milkigaada soo gelin inaad sii gada ayaa la diidayaa saasuu nabigeen diida sal allahu aleyh waali wasalam masaladan waa masale mashhuur ah a'immadana guud ahaan taqriiban way isku waafaqsan yihiin laakiin tafaasiisheeda iyo muxuu ahaa eh, caddaynteeda ayaa meelaha qaar ayaa laga yaabaa inay waxyaabaha qaar isku diidaan alimaam abu xaniifa walimaamu shaafici iyo muxuu aha riwaayo aada u xoogan oo imaam axmed intaba waxay qabaan inaan la ogoleen qofka inuu wax gato wuxuu u gatay markuu gatay isagoona la wareegin oon qibloonin inuu muxuu ahay sii gado ma ogola arrinta ayada way diidayaan xadiidkan daahirkiisa aynu ku camalfalayaan a'immada qaar ka mid a ah ayaa waxay leeyihiin dhib ma lahan waana wax kooban aada u kooban weeyaan qaarna waxay leeyihiin waxay gooni ku tahay matcuum iyo mawsuul iyo makiil waxyaabaha la cuna cunada ah iyo waxyaabaha la miisaama iyo waxyaabaa la beega oo la cabira ayay gooni ku tahay qaar leeyihiin cala alcumuum qaacida kulli ah aimada intooda badanna ay mareen waxay tahay wax haddii aad qofka soo iibsada muslimka ah intuu wax iga ka qibloona inuu muxuu ahay uusan sii gadin qiblooshadiia laakiin ayadna tafaasiil u baahan wixii muxuu ahaa la tirina waa inaad tirsato wixii la beega waa inaad beegto wixii la miisaama waa inaad miisaanto wixii la mitirina waa inaad mitirsato wahaakada wixii baabuur oo kale iyo wixii muxuuaha noocaasa waraaqihii lagu milkinayey oo muxuu ahaay maxaa la yihahdaa lotbook mmay nacam waraqat almilkiya in qofka uu gacanta ku dhaga saas oo kale muxuu ahaa caqaaraadka iyo dhulalka saas oo kale in waraaqihii iyo lala kala wareego wamaa ilaa dalika oo si official si rasmi ah loola kala wareega marka qabliga qabdiga waa noocaas marka qofka intaas ay u suura kadib ayaad sii iibin karaa laakiin haddii aadan mxuu ahaa arrintaas samaynin qofku waxaa khatar inuu galo an yabiica maa laysa cindahu wax asaga usan milkinin oo gacanta aan ugu jirn inuu galo weyaan baabu taxriimi beyci lkhabaaisi waxyaabaha khabiidka ah oo liidan oo xun in la iibiyo oo laga ganacsado inay xaaraan tahay ayuu baabkaana uu baab yahay weeyaan xadiidka laba boqol iyo shan iyo lixaad can jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacala canhuma anahu waxaa laga inaan kala duwanna marka kala duwanna marka waxaad yeelaysaan ani muxuu ahaa hala badbooda in la wareero waan garanayaa ficlan nusakdiyaa kala duwan insha allahu taala ma duruusta soo socotay kutubaha soo socda in la miday muxuu aha nusakda way ficnaan lahayd laakiin haddii la midayna maktabadihiyaa laga yaabaa in muxuu aha hal maktabad loo heliy marka iska soconayna insha allahu tacala lianna waxaa laga yaaba hal nusqo inay maktabad keento hal maktabad kadibna ti un laga gato kuw kaloo muxuu aha keensado laga iibsanin taana waxay noqon kartaa jawr sooma marka waa in ama maktabadihii lala hadloo la yihahdo nuskhadaas noocaasa la wada keena nacam oo tawxiid ilmaktabaat amaba sidaanu hadda lagu socdo mxuuah khilaafka ah wada saana ma haboono ficlan lidalika sheikhuna sheekh saalex alcusaymi aley xafidahu llah wuxuu samayn jiray eh, ma ogolaan jir majliskiisa nuskho isaga soo diyaariya jiri jirtay oo kutubaha eh, ku jamciyey marka ama barnaamijka xifd muhimaadka muhimaadka ha noqdo amaba ha noqdo barnaamijtiisa kaloo kala duwan marka barnaamijka isaga ah ilaa laba mujalado waa isku xiran muhimaat cilmiga oo kale marka barnaamijkaas marka ma ogola qof arbaciin hadduu ku jiro gudaha arbaciin qof gooni wata ma ogola wuu jeejinaya mxuu aha majlisu ka saaraya wuxuu diidaya inta ayada ah in nusaktu waa kala duwan yihiin qaar waa tijaari mxuu ahaa isku nooc ma ahan iska business qaaroo mxuaha khaa badan baa ka bux hadda caadiga ay tahay o aragtaan oadna haysato marka wuxuu diidayaa in mxuua qofkii uu ku wareero inuu ku wareero kitaab kasta oo asaga akhrian wuxuu sameeyaa inuu asaga soo tasxiixiyo ood mxuu ahaa soo hubiya oo lasoo shaqla kadib ayaa mxuu ahaa barnaamij la geliyaa oo saa loo tabciya anaga laakiin imkaanaadkaas iyo mataabicdaas weli ma helin insha allah in la helo waa laga yaaba mustaqbalan biidn lla caza wajal nacam baabu taxriimi bayci lkhabaaii waxyaabaha xunxunka ah in la iibiyo eh, oo mxu ah laga ganacsado inay xaaraan tahay ayuu ubaabiya baabkan weyaan xadiidka laba boqol iyo shan iyo an can jaabir bni cabdillahi radia allahu tacala canhu anahu jaabir samica rasuula allahi rasuulka alle wuxuu ka maqlay sala allahu aleyh wasalam yaquulu rasuulkoola caama alfatxi sanadka maka la furtay nabigoola wuu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ina allaha alla weyni wa rasuulu rasuulkiisa xarama wuxuu xaaraam yeelay uu xaaraam yeelay beyca alkhamri khamrada in la iibiyo iwalmaytati baktiga in la iibiyo laga ganacsado iwalkhinziiri doofaarka in la iibiyo iwalasnaami asnaamta in la iibiyo fa qiila waxaa layidhi yaa rasuula allaahiow ara-ayta ka waran shuxuuma almeytati baktiga hilibkiisa baktiga muxuu ahaa baruurtiisa amaba cadiintiisa bal ka waran fa inahaa iyada yulaa biha waxaa lagu muxuu ahaa subkaa oo lagu muxuu ahaa dejiyaa asufun doomanka wayudhanu waxaa lagu subkadaa biha iyada aljuluudu harkaha ka samaysan maqaarka ka samaysan wayastasbixu biha annaas dadkana waxay ka dhigtaan iftiin oo waxaa weyaan faanuustaa lagu shitaa sidii gaaskia loo isticmaalaa nacam fa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay slam laa maya faasila halkaa hala geliyo laa maya huwa isaga xaraamun xaraam weeyaan laa huwa xaraamun haddii la yidhahdo oo la israaciya laa huwa xaraamun laa maya huwa xaraamun xaraam isaga maaha sooma marka laada waa in faasila la geliyo oo mxuah gooni hadal gooni u dhacay kadibna huwa xaraamun gadaal laga raacyo laa lama ogola lama mxuu ahaa hawshaad lama samayn kara huwa isaga xaraamun xaraam weeyaan uma qaala rasul la rasulka wuxuu yidhi sal alla dalika arrintaa agteeda wuxuu yidhi qaatala allahu allaha mxuu ahay halaago allaha naclado alyahuuda yahuud allaha naclada ina allaha alla weyne lamaa xarama markuu xaaraam yeelay shuxumaha cadiintii iyo baruurtii markuu ka xaaraan yeelay jamaluuhu way dhalaaliyeen baruurtii ay dhalaaliyeen uma intaa kadibna baacu way iibiyeen oo way gadeen wayaan fa akalow amanahu lacagtii lagu soo gaday marka baruurtii iyo cadiintii ayay waxaa weeyaan ay isticmaaleen weyaan oy ku dhaqdeen sidaa darteed xiilay sameyn taxaayul sharcigana waxyaaba taxaayulka lama ogola saasuu nabigale sal alla alay slam idan waxyaabahaas aan soo sheegnay sida muxuu ahaa khamradoo kale waxaa la mid qaadkii iyo sigaarkii waxyaabaha la midka ah oo qaabka aan lahayn baktiga iyo meydkiia ka ayaa ka mid ah weeyaan waxyaabaha mar dhaxaas mar iyadoo la weydiina aan joogay culimada qaar la weydiina aan joogay waay waxaa ka mid ahaa nin baa wuxuu yidhi contracta la siiyey contracti waxay siiyeen qolyahan buudiyiinta oo muxuu ahaa hunuuda ah oo asnaamta caabud waxay yidhahdeen marka alaab ay soo iibsadeen oo noocaasa ah, oo asnaamtoodii iyo waxoodii contaynaro ay ka buuxda waxay yidhahdeen noo soo qaad oo noo keen muxuu aha nairobi noo keen inaan keeno hawsha ayadoon ka shaqaysa ma bannaan tahay jawaabta maxay noqonaysaa ya qawla waaxida ya xadiidkan haddii aan raacno muxuu noqonayaa daahirkiisa ayib beec miyaa marka taa iyada mise waa xamaal xadiidka beec uu sheegay soo ma xamaalku aad ka fahanteen saa soo ma ayib baab salmi baab salmi aw baabkan wuxuu baab yahay salm shay la yidhaahdo salamka waxaa weeyaan xagga luqada waxaa la yidhahdaa assalaf wax la hormariya ayaa la yidhaahdaa wax la hormariya ayaa salam la yidhaahdaa xagga sharcigana waxaa la yidhaahdaa caqdun calaa mawsuufin fi dimmati muajalin bihamanin maqbuudin bimajlis alcaqdi waxaa la yidhaahdaa caqdi iyo mxuu ahaa ballan la galo oo beeceed laguna mxuu cardigalo shay la tilmaamay oo tilmaaman tilmaaman oo mxuu ahaa mitirkiisi haddii shay la mitirna uu mitirkiis la yaqaano haddii shay la tirina uu yahay tiradiis la yaqaano calaa mawsuufin shay sifaysan oo la yaqaano oo cala dimmati qofka mxuu ahaa dushiisa ay saaran tahay oo qofka laga rabaa wax kale guri iyo waxa ma saarno qofka shaksigiisa ay dusha ka saaran tahay muajalin oo waliba dib u dhigan biamanin lacagna mxuu ahaa lagu iibsana maqbudin <clears throat> lagu qibdoodo bimajlis caqdi goobta la fadhiyo lagu qibloodo weyaan goobta la fadhiyo lagu qibloodo tusaale ahaan qofbaa waxaad leedahay waxaan kaa iibsanayaa waxaan kaa iibsanaya beer uu leeyahay tusaale sida qaalibka saasaa loo isticmaalaa beer timir uu leeyahay waxaan kaa iibsanaya timirtaada timiraan ka iibsanaya waxaan kaa rabaa nooca la yidhaahdo barniga oo noo imaan doonta insha allah caza wajal amaba nooc sukariga la yidhaahdo ama cajwadii aad taqaaneen iyo wix la midka ah iyo eh, mxuah sufrigi iyo rawrthaane iyo ilaa shan boqoloo nooc ay timirta leeda marka noocaas nooc ka mid ah ayaan kaa rabaa inaan kaa iibsado waa kow boqol kiilo weeyaan boqol kiilaan kaa rabaa boqolkaa kiilo waxaan kaa siinayaa kun shilin kunkaas shilin waa kan hadda iga qabso laakiin markii la gaaro laba sano kadib ama laba iyo toban bilood kadib ama saddex sano kadib waxaan kaa rabaa boqolkaas kiila oo timirta ah oo muxuu ahay barniga ah amaba sukariga ah amaba cajwada ah amaba timirtaan furfurkeenaho annaga aan naqaano noocaan hadda imaaraad ka yimaada ha noqod nooc la yaqaana ayaan kaa rabaa maxaa la yidhahdaa salam beeca isaga marka waa beec jaa-is ahoo bannaan weya waxba dhibaata haba yaraata malahan mana noqonayo baycu maa laysa cindaka wax adi aadan haynin oo diibisa ma noqonayso maxaa yeelay baycu maa laysa cindaka waxaad leedahay telefoon aan hayaa telefoonkaas aan haya ayaan kaa iibiyey ayaan kaa iibiyey waxaad hayse maaha ama qof kale wuxuu hayo gacan kale uu ku hayaad leeda waan kaa iibinaya laakiin shaygan waa shay dimadaada saaran waa dayn oo kale un waa daynta un daynta maxay ahayd daynta waa qofka inaad muxuu ahaa ka qaadato alaab ka qaadato waxaad ka qaadato kadibna aad tiraa waqti filaan baan kuu keeni waa intaas sooma tanna waa cagsigii marka iyada lacagta waxaa la qaadanaya alaabtii tanna waa lacagtii la qaatay alaabtiina la dibdhigay laakiin alaabta ay tahay macruufat alcadad macruufat alawsaaf macruufat alwasn macruufat alkayl waa miisaankeeda kiilaheeda sifadeeda waxeeda waa xadidan yihiin waxeeda waa xadidan yihiin weyaan nacam beecaas salam baa la yihahdaa waxaa weeyaan kitaabka ayuu kusoo arooray qaala allah caza wajal yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidayn baabkaasa soo gelaysa baabudayn sunada nabigeena ala sl xadidku noo imaan doona imam shaaficina wuxuu ley aleyh raxmat ajmacat ilummatu calaa jawaazi salm fii calimtu intaan aqoon u wuxuu leeyahay culimada iyo ummadda waxay isku waafaqday in beycaas beycu salamka ah uu jaa-is bannaan yahay weeyaan caleyh raxmat xadiidka aanu galna marka <clears throat> xadiidka laba boqol iyo lixdan iyo lixaad can cabdillahi bni cabaasin radia allahu tacala canhuma qala wuxuu yihi cabdillahi bni cabaas qadima rasuulula rasuulka alla soo galay sala allahu aleyh wasalam almadiinata magaalada madiinu soo galay wahum saxaabadii iyo reer ansaareedna yuslifuuna ay hormarinayaan fi thimaari miraha timirta iyo wix la weeyaan alsanata hal sana iyo wasiniina wasanatayn laba sana iyo wathalaat saddex sana ayagoo hormarinaan ayaad nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam magaalada madiina yimid weeyaan fa nabigeena wuxuu yidhi man aslafa qofka hormariya fii shayin shay falyuslif hormariyo fii kaylin kiila macluumin la yaqaano wa wasnin miisaan macluumin la yaqaano ilaa ajalin muddo iyo waqti macluumin la ogsoonyi idan shardiga yeela haddii marba wax la hormarina timirtaasoo kale haddaan tilmaanay aad qofkaan hormarsana lacagteedii timirtii uhaayaa oo insha allah heli doonaa ama waa beeraley marka waxaa weeyaan wuxuu hormarsanaya lacagtii laakiin lacagtii markaad hormarsanayso adead qaadanaysid waa inaad qofka kale ood lacag ka qaadatay ku isku waafaqdaan kiilihii iyo miisaankii iyo waktigii janary mxuu ahaa labada kun iyo toba ama sideed tobanka ama sagaal tobanka ma ilaa dalika saas in laisku waafaqa kiilahana waa boqol kiila haddii wax la beega ay tahayna boqol mxuu ah saacoo kale boqol saac ama suus oo kale ay noqoto weyaan naam baabu shuruui fi lbayci beyca in shuruud loo dejiyo oo wax lagu ballamo wixii ka bannaan iyo waxaan ka bannaanayn ayuu nabigeena sal allahu alay ali waslam xadiis soo socota ama xadiis soo socota ka warrami doona weyaan alxadiidu saabic wasituun bacda almiatayn xadiidka laba boqol iyo sideed todoba iyo lixdanaad laba boqol kadib can caaishata radia allahu tacala wa ardaaha qaalat waxay tihi waad la dihinaan fil axaadiis ood ku wareerteen soo ma mise waa idiin toosantah raadsado mxuu ah la raadsado can caaishata radia wa ardaha qalat waxay tihi caaisha jaءat bariiratu gabar la yihah bariira radia allahu tacala canha ardaaha ayaa u timid caaisha faqaalat waxay tihi kaatabtu waxaan la heshiiyey oon la ballamay oon oon naftayda ka iibiyey ahli ahalkayda kitaabada ama mukaatabada waxaa la yihahdaa qofka addoonka ah oo la leeyahay ama rag ha noqdo ama dumar ha noqde inuu naftiisa ka iibiyey sayidkiisi sayidkiia ah waxaa weeyaan uu ka iibinaya wuxuu leeyahay boqol kun ayaan ku siinayaa ee xuray boqolkaas kun waxaan kugu siinayaa shan sana ama afar sana ama laba sana ama sanad bil kasta ama sanad kastana intaasaan bixinayaa inta ayada ahna waan shaqaysani oo shaqaan muxuu aha ku jiri marka mukatabaa la yihahdaa qofka marka addoonku waxaa laga rabaa inuu intaas oo sana intaasoo lacag naftiisa ku furta ood isfurto weeyaan mukatabaa la yihahdaa marka kaatabtu waxaan ka iibsaday naftayda ama aan la ballamay ahlii dadkii aan u ahaa adoonka ahelkayga taasay ula jeedaa dadki adoonka aan u ahaa calaa tisci awaaqin sagaal awqiyadood sagaal uuqiyadood ayaan kula ballamay weeyaan fii kulli caamin sanad la arkaba uuqiyatun hal uuqiya hal uqiya marka maxay tahay hal uqiya waxaa weeyaan maa hiya aluqiya alwaxda waan soo marnay fi zakaat laabud tadkuruun wailaa laa yudras laa yudaras kitaabka la joojinaya hadii kale waa inad sheegtaan owqiyada maxay tahay fadal nacam halka uqiya laba boqol waad dhaweysay laakiin wax badan baad ku dartay ayib fadal nacam awaaqi waxay kaleen awqiya waa kala duwan yihiin awqiyada waxaa weeyaan waxaan filaya waa waa waa rirtirarki rankarashinka hadla aad aan filaya tan waa fidadii ayaa mis sooma marin oqyada fadal nacam fadal afartan arbaci ya dirham ha kitaabku ka fiirwadaata <laughs> ragnimadaas oo baahana marka waa arbaciina dirhaman waa afartan dirham waa afartan dirham waa oqiyada marka afartankaa waxa weeyaan tisca awaaqin ku dhuf marka afartan marka sagaal lagu dhufto waxay noqonaysaa saddex iyo iyo lixdan ayay noqonaysaa weyaan saddex boqol iyo lixdan dirham ayaan reerkii kula balamay ayay tiri muxuu ah bariira radia allahu tacala anhu ardaaha ee faaciinini ii kaalmey ii faqultu waxaan idhi in axaba ay jeclaadaan ahluki ahlkaada qolyihii ku lahaa haddii ay jeclaadaan an acuddahaa inaan u tiraya kaash lahum iyaga oo walaa walahaaga iyo muxuu ahaa ku-xirnaantaadana lii ani ay ii sugnaanaysa aan falaya haddii ay doonaan dadkii ku lahaa inaan lacagtii oo kaash u tiriya saddex boqol iyo lixdankii dirham aan u tiriyo laakiin walaha anigu ii sugnaado waan samaynaya sagaal san intaad sugi leed haddaan u tirinaya walahana ha isi yeela walaha muxuu marka annusratu qofka in muxuu ahaay gargaarka iyo kawarqabka iyo isku xirnaanta iyo dhankaas ay dhankayda soo marta qof wuxuu noqonayaa ehelka ka mid ah wa mawaaliikum saasuu noqonayaa lidalika waad garanaysaan fi lfaraa'id qofka haddii waxaa weeyaan cid dhaxasho la waayo cid dhaxasho haddii la waayo waxaa weeyaan haddii man man yariuhu bilfardi haddii la waayo casaba casabadii marka waxaa weeyaan waa dhowr nooc dhowr nooc weeyaan marka waxaa ka ah dadka qofka dumarka wax xoreeyey qofka ragga wax xoreeya marka walaha waa noocaas marka qofka qaraabanimadiisi iyo tolnimadiisi iyo mxuuaha xiriirkiisi iyo gargaarkiisi iyo xataa mararka qaar in xataa eh, dhaxalkiisi uu qofka yeesho weyaan walaaga marka waa noocaas alwala dhankaasa loola jeeda weyaan awyakunu uu ahaado in axaba in axaba hadduu jeclaad ahlu ahluka ahalkaada an ucadaha inaan tiri lahum iyaga oo walaa walahaadana lii ani uu ii sugnaado facaltu waan falayaa fadahabat way tagtay bariiratu bariira ilaa ahli ahalkeeda u tagtay faqaalat lahu maxay tihi arrintii ay u sheegtay fa abow calayha way ku diideen fa jaaat waxaa timid bariira min cindihim ayaga xaggooda ay ka timid wa rasuula rasuulka al sal slam jaalisun gurigii ila joogo ila fadhiyo weyaan fa qaalat waxay tihi innii aniga qad carartu dalika waan u bandhigay calayhim fa abow calaya way iga diideen ilaa an yakuuna inuu u ahaado lahum ayaga alwalaau walah inay iyaga qaataan si kale waa iga diideen wax walbaan ku kasoo mxuuah caaishatu caaisha waxay u sheegtay annabiya nabiga u sheegtay sal allahu aleyh wasalam fa nabiga wuxuu yidhi khudiiha gabadha soo iibsa bariira soo iibsa oo ka soo qaada washtaritii waxaad u shardisaa ood u ogolaataa lahum ayaga alwalaa walaha inay ayaga yeeshaan u ogola weyaan fa inama alwalaa walaha waxaa iskala liman duulkii actaqa xuray unbaa iskala weyaan sideedaba walaha waa milki qofka wax xuray uu leeyahay marka waxba isku dhibin intaad u tagta ka soo iibsa kadibna gabadha xuray walahana toos adaa u qaadanaysaaba fa facalat caaishatu caaisha arrintaay samaysay radia allahu tacala anhu ardaaha uma intaa kadib qaama wuxuu uu istaagay rasuulu llahi sala allahu alay sl nabiga alla fi naas dadkuu dhex istaagay khudba faxamid allah allu muxuu ahay mahadiyey waana caleyhi waana wuxuu yidhi amaa bacdu kadib famaa baalu aqwaamin dad xaalkooda muxuu yahay famaa baalu rijaalin rag muxuu yahay muusan sheegin guruubka ay yashtariuuna sharsanayaan oo sharinayaan shuruuan shuruud oo laysat aanan ku sugnaanin fii kitaabilah kitaabka all oo kitaabka all usan ogolayn maa kaana wixii aaday min sharin shari oo laysa aanan ahayn fii kitaab illaahi fa huwa bailun bail weeyaan wain kaana haba ahaaday miatu sharin boqol miata sharin boqol shari ha ahaado weeyaan qadaaullaahi ilaahay xuunkiisa axaqu isagaa xaqnimo badan wa sharullah shariga allah ayaa awhaqu waxa weeyaan adkaan badan oo in la fuliya muxuu ahaa mudan weeyaan wa inama alwalaau walahana waxaa iskala liman duulkii ataqa xureeye weeyaan xadiidkan wuxuu caddaynayaa shardi kasta oonan muxuu ahaa ilaahay usan ogoleyn subxana wa tacala fii kitaabihi walaa dakarahu walaa radiyahu rasulahu sal slm fii sunnatihi fa huwa bailun boqol shardi haddii qofka uu kula galo shardiga asaga waa bail shardiga asaga waa baail weyaan qofka waxbaad ka iibsatay laakiin shardi xaraanhu kula galay ama shardi aan u banaaneyn asaga adigana aad raalli ku ahayn ad muaad mxu aad kula galay ma ansaxay weyaan ma ansaxay weyaan waxaa la isweydiin karaa marka su oo qofka kusoo dhici kara mararka qaar nabigeena sala allahu alayhi waaalih wasalam waad ogsoontiin karamkiisa iyo qalbi furnaantiisa iyo cadligiisa inaad qolyaha ayaga ah soo qofka kuma soo dhici karta ragga ayaga ah waa lagu yara kedi oo hadii ay ogaan lahay insaan ay ku dhacaysa gabadhaas ma iibiyeen soo kuguma soo dhici karta ya soo saad qof kuma soo dhici karta mal jawaab mal jawaab waxaa looga jawaabay arrintayda fadal nacam jamiil aye ziyaada waxaa culimada warar badan bay sheegeen oo aad u kala duwan oo tiro badan laakiin khulaasada wuxuu noqonayaa ay leeyihiin raximahum ullahu raxmatan waasica qolyahan waxay ka warqabeen xugunka in inama alwalaau liman ictaq liman actaq saas way ka warqabeen oo arrin waxay ahayd musallam cindahum oo ay aad u ogaayeen marka damac baa yarogalay amaba waxaa laga yaabaa damac bes ma ahane in shubha yaraa ku jirta meesha shubhada maxay tahay gabadha waa waa mukaataba qof la yidhi naftaada soo gad weeyaan culimada in badan waxay qabaan qaar ka mid ah in qofka mukaatabka adoonka mukaatabka aan la gedi karin aan la gedi karin marka maadaama aan la gedi karin shubha meesha ku jirtaba shubhadaas marka inay u diideyso oy walaagina qayb ka mid ahna ay weliba laga yaabo inay muxuu aha ay qayb ka mid ah, ay sii bixisay marka maadaama qayb ka mid ah ay sii qaateen in walaagii ayba saa ku yeesheen laga yaaba inay ku madax adeegeen nabigeena sal lla ly slm siduu sheegay walaalkan uu sheegay in marka uu muxua ummadda baro lagu ta'diibiyo ayuu nabigeena sal allahu alay ali wasalam arrintaa u sameeyey weyaan oon muxua lagu qusqaato nacam xadiidka laba boqol iyo siddeed iyo lixdanaad can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma anahu wuxuu ahaa yasiiru mid socda calaa jabalin calaa jamalin riti ayuu fa ayaa waa noogay ritigii waanoogay tacbaan noqdo socon waaye ama caatanimo ama jiri ama mxoon baa ku dhacay fa araada wuxuu damcay an yusayibahu inuu iska sii daayo ood faraha kala baxo haddii ad neefka waxaa wataa in la fuula oo muxuu ahaa aad meel ku geeyo aad gaadiid ka dhigato haddiiba ti uu muxuu ahay gabay inuu iska alaabta kala dega kadibna iskaga taga ayuu go qaala wuxuu yidhi falaxiqanii waxaa iga daba yimid annabiy nabiga sala allahu aleh ali wasalam anigoo muxuu ah xaaladeyd xaalatoo neefka ka degi rabo ayaad nabiga iga daba yimid fa dacaa lii ilaahay buu ii baryay wadarabahu ritig ayuu mxuu ahaa garaacay muxuuaha ku dhuftay nabar saa ugu dhuftay fa saara wuu socday ritigii sayran socod oo lam yasir uusan soconin milahu mid la mid a qatu weligiis socod weligiis asan soconaa socday weyaan aad buu u noqday mxuu ahaa maasha allah barakadana baa ku dhacday alai slat slam qaala wuxuu yidhi fa qaala wuxuu yidhi bicnihi iga gad malaha waxaa laga yaabaa inuu mxuaha afartanka dirham ay wax aad u badan ahayd maxaa yeele halkii halka dirham maxaa lagu iibin jiray neef arya lagu iibsan jiray neef ari ama laba neefaa lagu iibsan jiray ama laba dirham baa neef lagu iibsan jiray marka afartan neef ari ah iyo neef geelo isu dhigmanmayna naam faqaala wuxuu yidhi bicni igaga iibi biawqiyatin hal awqiya afartan dirham iga iibi qultu waxaan dhahay laa maya nabi allo kaama iibinay hawaa gashay ninka neefku iska tuuri rabay oo iskaga tagi rabay wuxuu yidhi maya hawaa gash marka qaala wuxuu yidhi bicnihi war gad muxuu aha boqolki iga ee iga sii muxuu ahaa afartankii fabictuhu waan kaga iibiyey hadduuba nabiga mar labaad soo celiyey fabictu waan kaga iibiyey biawqiyatin alawqiya wastanaytu waxaan soo reebtay marka oon shardi ka dhigtay xumlaanahu xambaaritaankiisa olaaniya xambaararitigii oodi qaado ilaa ahli ilaa aan ka gaaro madiine ka gaara inaad neefkii aan saarnaado ood igaarsiiya ansharta u dhigi laakiin awqiyadii waa kaa siinaya saasaan ka dalbay nabiga alai sala slam nacam falamaa balaqtu meesha waxaa ka maqan marka nabigu uu kaga yeelay falamaa balaqtu markaan guriga gaaray ataytuhu waxaa nabiga u keenay biljamali ritigaan u keenay fanaqadanii wuu ikaashsiiyey wuu itiri weyaan naqdiga kaashu itiri oo toosaad isii weyan lacagta fanaqadanii nabigu wuxuu isiiyey iyadoo cadaan ah lacagtiisii ayuu isiiyey uma intaa kadibna rajactu waan noqday gurigaan iska aaday fa arsala wuxuu nabiga soo diray fii aari raadkayga ninbu qofbuu iisoo diray fa qaala wuxuu yidhi aturaanii maxaad malaysay maa kastuka inaan kula gorgortamay magsiga waxaa weeyaan inta iga siimay inta haakada inaan kula gorgortamay liaahuda inaan kaa qaato jamalaka ritigaada inaan qaato inaan kula gorgortamay miyaad u malaynaysaa waxaad qaadataa muxuu aha jaabirow jamalaka ritigaada qaado iwa daraahimaka shilimaadkaadii fidada ahaana qaado weyaan dirhamyaalkaadii fa huwa lak adaa iskale weyaan nabigeena alai slat slam lisaan intuu samey alka ritigii uu tuura lahaa oy ritilaan kudhici lahayd kadalika socodkii aldaweyn lahaa wix dhan ba ilahay ba subxana wa tacaala sababa ulig inuu mxuu ka kaafiyo kadibna inuu ka iibiyo kadibna ritiga soo celiya lacagta iyo ritiga isugu dara nabigeena alai slat slam wuxu ahaan u samayn raba mararka qaarna wuxuu dareensiin jiray ixsaan aanan ixsaan toos aanu muuqanayn qofka hadda tusaale ahaan ragga oo tarbiyada aadka u yaqaano amaba culuma tarbiya ka sheekeeya waxay dhahaan iskuul baad mas-uul ka tahay amaba dugsi baad mas-uul ka tahay ama jaamacad ama madrasa mas ka tahay marka dadka imaanaan oo ardayda a ah meesha imaanaan waxay jiraan ilmo dad dhaqaalo fiican haysta ay iyo ilmo dad aada u lidan oo ay dhaleen soo ma marka markii afar sac la gaaro wixii wax haystay ay baxayaanoo meelahaas ay jokolaate ah, iyo eh, mxua baraf iyo eh, waxbay kasoo iibsanaan soo ma halkaasay ku dhuuqayaan iyadoo muxua aad u faraxsan kuwan kalena indhaha isku hayaan waa aad bay u rafaadsan yihiin ilmahan inta badan haysuma quraan intaa yaryar yihiin marka qofka murabiga marka waxaa la rabaa inuu xaajaadka jasadiga ah iyo muxuu ahaa waxyaabaha eh, raqabaadka qofka uu kawarhayo od ardaygiisa la socda saasay leeyihiin marka ardaygii markaad ogaatay inay xaaladiisa sarwaalkaa ka dildilacsan kabihii waa iska rabaatan yihiin wixii boorsadii waxba ka khariban inaad ixsaan u samaysaad u baahanta marka ixsaan markaad u samaynaysa waxay leeyihiin toos looma siiyo intaad u yeerto warniyo kaale inta xafiiska ugu yeerta kac boorso soo iibsa arinta ayada waxay u noqonaysaa in miskiinnima ay dareensiinaysaa in qofkii uu liidanaado waxay leeyihiin su-aal asaga uu ka jawaabi karo canugaaga waxaad u diyaarinaysaa mxu wuxuu u baahnaa ixtiyaajaadkiisi ama dhaqaalo oo ku filaan lahaa ayaad u diyaarinaysaa kadibna su-aalihii ummadda la weydiinaya dhexda laga gelinaya su-aashii asaga muxuu ahaa yaa yaqaana gacanna la wada taagay sooma isagaad ku aadin marka isaga ka jawaabi axsanta waa loo mahadnoqi kadibna waxaa leeyahay abaalgod baad igu leeda igu ima xafiiska halkiibu tagayaa kadibna abaalgudkiisa la siinaya canugii marka eh, abaalgud fiican baa lasi kabihii loo hagaajiyey amiiskii loo hagaajiyey sarwaalkii waxaa weeyaan haakada eh, midi kale waxaa weeyaan haddii maalan meel ay ku taalla eh, meel boofiya amaba muxuu ahaa meelahan katanka waxyaabaha ilmaha ka iibsadaan waxaa la leeyahay canuga ka jawaab wuxuu helayaa maalin kasta afar sac marka la gaaro qura firiya siinayna ya qura firiya la siinaya ninkaas waa nin tafa gacmaha la wada taagay sooma kiyaa lagu aadanaya marka ka jawaabiyo bilahi tawfiiq hawshiisu wadanaya waa ariiqadii oo kale markatan sooma aragtaan naam ayib xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu ardaa qaala wuxuu yidhi nahaa wuxuu reebay rasuulu lah rasuulka alla sala allahu alayhi wasalam xaadirun nin muxuu ahay magaalo jooga libaadin qof baadiye ka yimid inuu iibiyo waa soo marray xadiidkan qayb ka mid ah walaa tanaajasuu oo muxuu ahay labada qof haddii ay wax kala iibsanaan najsiga qofbaa qof muxuu wax ka iibsaday kadib inaad tirado war aad qofka aad ka iibis ad kaga iibsay toban shilin waxaan kugu siinaa sagaal shilin badeecadii ama haddii aad badeecada isaga haysto toban shilin aan kaa siinaya saas najsiga taas weeyaan amaba labada qof marka isu ishaaro taqriiban ay muxuu ahaa marka la kala iibsado waa mid suurada kale waxaa labada qof markay heshiiyaano taqriiban ay dhammaystaan oo wixii isku waafaqaan weli aanu la kala wareejin maya waranaga iska dhaafinka taas waytan la diida laakiin midaan la yihahda musaayada oo yidhi muxuu ahaa haye toban shilin midaan naadada waa taqaanaa suuqyada baryahan inaa jirtin kalama aqaan qolyahan oo xaraashka waxyaaba iibiya mararka qaar sameey haye boqol shilin haye lixdan haye boqol iyo konton yaa yidhi boqol iyo haakada tanaadada hor qof marka dambe lagu baarinata ayada waxba dhibaato ma musaayada la yirahda wax ishkaal ay leeda ma laakiin haddii qofka badeecada haaya mararka qaar waxay sameeyaan khiyaanay sameeyaan khiyaanay sameeyaan maxay khiyaanada dadka alaabta haaya oo meesha alaabta iibsana ayaa waxaa lasoo dhexgelin laha dad alaabta lahaa ama dad la soo heshiiyey kadibna lacagtiiuu ku darayaa uu leeyahay laba boqol si uu u kediyo dadka kale kadib mid kale waxba ogeena wuxuu leha laba boqol iyo konton kii kala dhawaaqaya oo mxuuah gruubkan ka mid aha saddex boqol mid kala dhawaqi saddex boqol iyo konton badeecadiioo ninkan u biirinaya ka asaga waa muxaram lama ogola laakiin laba qofoo muxuu iibsan rabto ama toban qof ama inteenaanoo alabna la soo dhex kadibna inaan muxuu ahaa walba wixiis ku darsado musaayadaa la yihah musaayada wax dhibaataa malahan weyaan najsigana sooma gelaysa walaa tanaajasuu ha isfulisina walaa yabic yuusan muxuu ahay iibini arajulu qofka calaa beyci akhiihi walaalkiis beyciisa walaa yakhub yuusan muxuuaha doonin calaa khibatihi doonitaankiisa qofka haddii qof intuu gabar doona kadibna doonitaanka sagahayd qolyaha isu iishaanoo muxuu ahaa dhan laysu raaca inaad maka daba tagta lama ogola weyaan khibati akhii walaalkii doonistiisa walaa tas'al maratu islaamtana haweenayd ee weydiisanin alaaqa ukhtiha walaasheed in la fura litukfia inay gadisato maa fii inaay hawaalkeeda wax ku sugnaa inay gadisato yaynan muxuuha dalbanin weyaan shardi maahan ta ayada waxaa weeyaan waa wasf kaashifa la haddii ataa ay ay u samaynin arrinta ayadoo tira fur naagtan fur arrinta ayada ayadna waa muxaram laakiin sida asalka ah, islaamaha waxyaabaha ay muxuu ahay u dalbadaan in naagti lala qabe la furo waxaa weeyaan naagtan wixii nasiibkeedii ahaa oo ama baritaan lala barya noqoto amaba ha noqoto muxuu ahaa biil la siiyo amaba muxuu ahaa waqti badan oo la geliyo iyada muxuu ahaa loo sheekeeya ama wamaa ilaa dalika amaba dee muxuu ahaa islaamaha nimankooda oo kufaanaan nimanka naagooda oo kufaanaan marka inay tirahdo waa ninkaygii wahaakada intnin shurka aho muxuu loo laga kala jiro moogta wax lagu faano weyn ma marka wa caleyhi waxyaabahaas o dhan ay gedisaday rogato ay dhankaa kale u rogato darteed ay u dalabtaa inta badan laakiin haddii ay caadi u dalabto tira fur naagtaas haddii kale aniga fur aydna waa lamid oo laakiin sabab cadaynin saasoo nabigeen sal allahu aleyh ali wasalam baabu riba wasarfi baabkan wuxuu baab yahay ribadii iyo sarfiga sarafka sarfi waaba can cumar bn khaaabin radia allahu tacala anhu ardaa qala wuxuu yihi cumar bn khaaab qaala rasulula rsulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam adahabu dahab oo bidahabi dahab lagu iibiyo riban waa riba ilaa haan wa haan hoo iyo hoo hadday meesha oolin walfidat fidadin fidadina bilfidati fida lagu iibiyana riban waa riba ilaa haan wa haan hoo iyo hoo yani qaado ana aan qaato oo muxuu ahaa lisu dhiibo wlburu burkana bilburi bur lagu iibiyana waa riban ribo weyaan ilaa haaan wa haaan ayib ho iyo ho wshaciiru qamadiina bishaciir lagu iibiyo riban waa riba ilaa haaan wa haaan marka nabigeena sal allahu alay ali slam wuxuu sheegay afar sinfi oo asnaafta ribada ka mid ah dahabkii min asnaaf riba wlfidat min asnaaf riba wa alburu min asnaaf riba wa ashaciiru min asnaaf riba waxaas asnaafta ribowiga ah waxaa loo baahanya marka la kala iibsanaa in ay waxaa weeyaan lisu dhiiba kash dahabaad iibinaysaa waana dahabkii tusaale ahaan boqol iyo eh, boqol graam aad iibinaysa dahab isku iibinaysaa waa in muxuu ahay aad gacmaha layskaga dhiiba marka waxyaabahan isku nooca isku sinfiga isku nooca dahabka oo kale waa hal sinfi fidadana waa sinfi maalan eh, waxyaabahan kale waa muxuu ahay eh, qamadiga waa sinfi tusaale ahaan qamadii ku iibinaysaa amadii markaad qamadii ku iibinaysa waa inay laba shay laga helo laba shardi dahabaad dahab ku iibinaysaa laba shardi waa in laga helo fidlaad fidlo ku iibinaysa waa in laba laga helo buraad bur ku iibinaysa waa in laba laga helo maxay tahay labadaa shay altaqaabudu waltamaahulu arrin ahaa loo ogaada altaqaabudu waltamaahulu taqaabudku waxaa waye waa in marka idin lisu dhiiba ha wa ha-an qodobka koobaad qodobka labaadna altamaathul waa inay garaam ahaan iyo miisaan ahaan iyo beegid ahaan iskusi yihiin wayaan waa inay toban gram hadduu yahay kana toban gram u noqdo toban gram iyo wax yar maya maya ribay noqonaysaa toos marka asnaaftaasuu nabigaana ka sheekeynaya sal allahu alay ali wasalam uu ummad in lagu dhaca ribadaas xadiidka laba boqol ko iyo toddobaatanaad can abi saciidin alkhudri radi allahu anhu ardaha ana rasul lahi sal l slm qaal laa tabicu ha iibinin adahaba dahabka bidahabi ilaa milan bimilin inuu siman yahay mooyane tii hore maxaan sheegnay haan wa haan tanna milan bimilin sinaashadii waa marka walaa tushifu ha ziyaadinina bacduhaa barkeedna calaa bacdin barkeed bar kale haka biirin haka ziyaadinina wayaan shafigaas asalka waxaa loo adeegsadaa aziyaada mararka qaarna didi baa loo adeegsada o annuqsaan ha kala nusqaaminina waa noqonaysa weyaan nacam walaa tabiicu ha iibinin alwariqa fidada bilwariq ha ku iibinin ilaa milan bimilin inay siman tahay mooyane walaa tashifu ha kala biirinin oo ha kala ziyaadinin bacduhaa barkeedna calaa bacdin walaa tabicu ha iibin minha iyada haa'iban mid maqan binaajizin mid jooga haanu haantiiu marka cabiraya weyaan haa'iban binaajiz wafii lafdin wafii lafdi muslim wafii lafdin ilaa yadan biyadin ilaa gacan gacan ay ka qaadato gacan gacan looga dhiiba mooyane wa fii lafdin ilaa wasnan biwasnin amaba muxuu ahay isku miisaan yihiin milan bimilin ay isku nooc yihiin sawaan bisawaain ay saman marka waa in arrinta aad baa loo adkeeyey ilaa wasnan biwasnin milan bimilin sawaan bisawaain inta ayada waxaa meesha laga bixinayaa wax ta'wiil ah amaba si kale in loo fasir ina waa nas cad weeyaan oo habay yaraatay meel loo laabaanan lahayn tawiil kalena aan loo heli karin naam xadiidka laba boqol iyo todoba iyo laba iyo toddobaatanaad can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu ardaa qaala wuxuu yidhi abu saciid jaa bilaal bilaal baa yimid ila nabi nabigu yimid sal allahu alayh bitamrin timir buu u keenay oo barni ah timirta barniga la yihahdo waa timir dhuudhuuban oo muxuu ahaa aada u wanaagsan madiinana muxuu ahaa ka baxda ilaa hadeertaana loola yaqaano barniya la yihahdaa way timir aada u fiican qiimo ahaana timirta aadka u qiimaha badanna ma ahan oo muxua kharashka badanna ma ahan noocyada hoose dhexdhexaadka weyaan barniga fa lahu nabi nabigu wuxuu yidhi sal allahu alayh waslm lakin noocahaan marka idanoo fiican bay ahayd timirta marka ida madiina taala timirta ugu roon ay ahay taqriiban jaa bilaal ila nabiy nabigu yimi sal alla alay slm bitamrin timir oo barniyin oo barni la yidhahdo faqaala lahu nabiy nabigu wuxuu yidhi sal l slam min ayna hada xaggeed ka keentay timirtan qaala bilaalun wuxuu yidhi kaana cindanaa agtanaga waxaa timirun tamrun timir oo radii'un xun ayaan haynay oo guriga noo taalay fa bictu waan iibiy minhu timirti xumeed saacayni laba muxuu ahay saac bisaacin hal saac oo midaan barniga oo kadibna hal saac oo tii mxuu ah wanaagsaneedheed aan soo gatay weyaan oo sidii aan mxuah ku kala wareegsanay liyacama nabiyu nabiga inuu quuto sala allahu alay ali slm oo nabiga cuno u noqoto midaa nadiifka ah faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sal l sl cinda dalika arrinta ayadeed agteeda wuxuu yidhi awah awah hah ah saasoo kale saasuu yidhi waa dee mxuu ahaa sida annaga aan u dhahno un kelimad taawuh nicitaan nabiguuna alayh sala slam arrinta ayada inuu waafaqsanayn ayuu ku cabiraya weyaan cayn riba cayn riba ribada mxua isheeda weyan waa mxuu aha ribadii laftirkeedii waxaad samaysay bilaalo waa ribadii lafteedii wax kale ma ahan laa tafcal samaynin walaakin warka lagu laabay idaa aradta haddii aad an tashtari inaad gadata oo timir soo iibsata fabici tamra timirta iibi bibeycin aakhara beec kala gad oo lacag ku gada wa bibeycin beec aakhara ee kale riwaayaad qaar waxaa jira bidaraahim ayaa jirta weyaan uma ishtari bihi tan marka wanaagsan oo barniga kadib kusoo iibsado idan timirtana waxay ku biirtay alasnaaf aribawiya ay ku biirtay ayadna asnaaf aribawiya ay ku biirtay weyaan asnaafta ribawiga ah wixii amaniyada ah wixii laba qaybood waa qayb wixii amaniya la yihahda maalan eh, fidlada iyo dahabka ayaga ciladooda maxay tahay athamaniya waa lacagnimo wax alle wixii lacag marka ah oo muxuu ahaa ama dahab ha noqdo ama fidla ha noqdo ama dolar ha noqdo ama shilin ha noqdo ama riyaal ha noqdo amaba wamaa ilaa dalika wuxuu noqdaba wixii amaniye ah waa ribo ciladoodan maxay tahay athamaniya saas weeyaan waxyaabahan kale soo haray marka culimada waa isku yara diideen laakiin sida muuqata oo u badan tahay aqwaashooda waxay leeyihiin alkaylu walwasnu maca aطucmi shayga haddii laba shay laga helo laba shay haddii laga hela waa sinfi ribowiya ama timir ha noqdo ama fulan ha ama nooc kaloo la aqoon magiis ha noqdo labadaas shardi un kafiirun fiirun labadaas shardi maxay tahay aطucmu wax la quuta inuu yahay wax la quuta inuu yahay ko qaar waxay yidhaha kula maطcuumin mudahar wax kastoo la quuta oo kaydsma oo la kaydin kara aلطucmu wاlidikhaar israaci labada hadii arabto wax la quudana oona kaydsama ko tusaale ahaan hadda muxuu ahaa bidiika iyo qara iyo babayda iyo ma kaydsamayaan ya haa iyo mayaba waan dhacaysaa ya maya idan baabkaas way ka baxayaan sooma qamadiga ma kaybsamaya ma kaydsamayaan timirta way kasoo bariiska ma kaydsamayaan haye misirta muxuu ahaa galayda ma kaydsamaysaa nacam waana wax la cuna shardi waa laga helay koobaad mooska maya qawlan waaxidan gruubkaas hore tan labaad marka waxaan soo gelaynaa marka qeybta labaad oo ah wax la kiila la kiilayna amaba la miisaama marka waa inaad marka ka fiiriso haddii marka wax la kiileeyo ama la miisaamo oona madcuum mudakhara la cuno oona la kaydin karo aad ku aragto waa riba ribawi culimada qaar waxay labada shardi bas waa kula madcuumin mudakhar wax kastoo la cuno oona mxu la kaydiyo khalaas waa ribay leeyihin waa asnaafi ribooyay leeyihin calcumuum marka waad garan kartaan marka insha allah caza wajal xadiidka laba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can nabi minhal waxaa la wari qaala wuxuu yidhi sa'altu lbara ibnu caazib aan wariyey aan weydiiyey wazayd ibnu arqamin can sarfi sarafka ayaa wax ka weydiiyey labadaa nin fa kullu waaxidin minhuma labadaa nin mid ka mid ah yaquulu wuxuu leeyahy haadaa kan kanayto khayrun minii anuu iga khayr badan yahay bara markaan la hadlay wuxuu yidhi waxaa iga khayr badan zayd zaydna wuxuu yidhi baraa baa iga khayr badan saasay ahaan jireen annagana maanta waxaa weeya waad garanaysaa xaalka naga ya ilaa ana wax walba ana musiibo waa mogta shuda itixaanka taagan oo ka mid ihi ah. saxaabada masala weydiin jiray dhammaan nin walba wuxuu dhihi jiray hebel u tag kaa u tag kaa u tag kaa ilaa muxuu ahaa waxaa weeyaan kamerada sheekha aad ku qabatay wax kale ma ahan intaa unbay ragga ku fariisanaya marka ilaa ay kii maxuuha hore ay uga soo laabato saasay isu qiimayn jireen annagana waxaa weeyaan wuxuu rabaa qofka inuu keligiis waxiida eh, dahrihi wa fariida casrihi bas waa caligaroob weyn caligaroob caligaroobka moogta sidiisaba geed kale agtiis kama bax waa in keligiis un meeshaad ku noolaada ya ceeb waa taas xaqiiqatan dalabata cilmiga iyo ducaadda arrinta ayada ikhwaaniha laga waantoogo qofka wuxuu qiimo ku yeelinaa biikhwaanihi ya saasuu qiimo ku yeelina weyaan nacam hada kanaytu khayru minii waa iga wanaag badan wakilaahumaa dhammaantoodna yaquul wuxuu leeyahay nahaa rasuulula rsulka ale wuxuu reebay can bayci fid lagu iibiya daynan dayn idan meeshaan yadan biyadan baa loo bahanya wayaan fadal shekh xadiidka laba boqol iyo afar iyo todobaatanaad can abi bakrata nufey bnu xaaris wey radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi abu bakra abi bakra nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waslem nabigan wuxuu diiday can alfidati fidada oo bilfidati fida lagu iibiyo iyo wadahabi dahab lagu iibiyo bidahabi dahab lagu iibiyo ilaa sawaan bisawaa inay siman yihiin mooyaane si kale looma ogola weeyaan wuu wa amaranaa nabigu wuxuuna amray an nashtariya alfidata fidada inaan ku iibsana bidahabi dahabka kayfa shinaa sidaan doonno toban kiila oo fidla inaan ku iibsana kiila dahaba dhib ma lahan weyaan wanashtari aan ku iibsana adahaba dahabkana bifidlat fidadaan ku iibsana kayfa shinaa si alsaan doonna wuxuu yidhi fasalahu rajulu ninbaa waxa u oo fa wuxuu yidhi yadan biyadin yadan biyadin miyaa lagu iibsana fa wuxuu yidhi haakada samictu saas ayaan nabigana ka maqlay sal allahu aleh ali wasalam idan haddii fidlo iyo dahab laisku kalabadi dhib ma lahan haddii qamadi iyo timir laisku iibina kalabadi dhib lahan laakiin waa inay noqoto yadan biyadin lagama maarmay weyaan baabu rahni rahanta ayuu baab yahay rahan waxaa la yidhaahdaa qofka inuu muxuu ahaa dayn uu qaadana wax uu muxuuaha qofkii daynta laga qaato uu kalsoonaado oo dayntiisi muxuuaha haddii uu waayo loo soo celin waayo muxuu wix laga daynsaday uu muxuu ahay caynta ayada ah eh, kaga gudan kara in qofka muxuu laga reebo weyaan laga reebo weyaan waana ku bannaan kitaabka iyo sunnada iyo ijmaca iyo qiyaas saxiixintaba wain kuntum calaa safarin walam tajiduu katiban farihanun maqbuuda axaadiistana waa noo imaanaysa weyaan xadiidka laba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can caaishata radi allahu tacala anha waardaaha ana rasuula rasuulka alla sala allahu aleyh waslem ishtaraa wuxuu ka iibsaday min yahuudiya nin yahuudi ah acaaman cunno ayuu ka iibsaday warahana wuxuu nabiga mxuu ahaa rahan ugu dhigay arbuun ugu dhigay dircan dirac iyo mxuu cambuur bireed oo min xadiidin bir ka samaysan ayuu nabigeena sala allahu alay ali wasalam rahan ugu dhigay weyaan baabu lxawaala xawaaladii caadiga ahayd maahatan xawaalada waxaa weeyaan qof baad dayn ku leedahay qofka daynta aad ku lahayd isaga intuu ku siin lahaa ayuu wuxuu kuleeyahay hebel u tag hebel ayaan waxaan kuleeyahay inankeen hebel oad ugeyn waxad le dhegayso daynkagumaan lahayn boqol shilin ahaa boqol shilin oo ayaga ah ayada ahayd ninkaan si ninkaana boqol shilin igu lahaa boqol shilin oo ayada ahayd marka adiga ninkaanaad taasaa marka xawaalada la sheegataa iyada weyaan xawaalada marka naqlu daynin min dimatin ilaa dima qoor baa laga rarayaa daynta iyada qoorta kalea loo rari qoorta kalea loo rari weyaan arrinta ayada marka arrin banaan wax dhibaato oo ku suganna ma lahan weyaan weliba nabigan uu amray alayh salat slam in arrinta iyada la sameeyo laakiin waxaa shardi ah qofka inuu mali sida noo imaan insha allah aza wajal can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardaha ana rasula lahi sal slam qaala nabigan uu yidhi matlu lhaniyi qofka haniga meermeerintiisa qofka qaniga oo waxaan awooda ulah inuu bixiyo daynta meermeerinta u meermeeriya ulmun waa ulmi riwaayaad qaar waxaa ku sugnayd yuxilu cirdahu wa cuquubatah waxay xalaal ka dhigta arrinta iyada ah. in muxuu aha cirdigiisa dayn buu iga qabaa dayntuu ii diiday wax kaar qaba wayaan aamin ma ahan in la yidhahdo muxuu la sheeg sheega isagaa isu soo jiiday nacam way banaynaysaa in la cuqubaday oo in mxu laga dacwoodo kadibna xabsi la dhiga ilaa u xoolay ka keenana ayadna mxua way banaynaysa wixii qofka haddii aad awood lahayd nacam laakiin qofkii wixii awooday inuu ku meermeeriya soo aad uma badna arrinta yada arrintaa bad aaday u badanta matlu lqaniy ulmun wax sahlan ma aha naam waidaa utbica haddii la raaciy axadukum midkiin calaa maliin mid buuxa maliin yaada waa reeban maliin qof buuxa falyatbac ha raaca qofka hadii mxuu ahaa lagu yiraa qofkaan bedelka adig daba socotay oo daynta ad iga rabtay qofkaan dabagal aniga mxuu ahaa iga leexsa hadii aad tirado qofki kalena mali uu yahay meli hadduu meli yahay shardiga waa meli meliga marka muxuu yahay maliyun bimali waa nin dhaqaalo haysta dhaqaalu haysta wa maliyun bijasadihi jirkiisana mxuu ahaa waxaa wey maliyu ku yahay oo mar haddii loo baahdo waa nin la heli karo waa la heli karaa nin mxuu ahaa dhaqaalo badan haysto lakin dubay ku nool xageen kaarkay anig maba keeni karaba isku dowlad manihin ya xageed arkaysa marka qofku waa inaa maliyun bijasadi qofa la heli karo ood gaari karta u yahay dad soomaalka intay maxu dad lacag ka qaadan iska dhoofayaan xaggee laga arkay aakhare allah noo kulmiy wa meel kale ma jirto ayib qodobka saddexaadna maliun bi an laa yakuuna qof meermeeris eh, meermeeriye aynuusan hayn haddii qofka meermeeriye lagu wareejiyo la yiraha qofkaa ka qaado maaya abadan laa yatbac marka itibaacaas ma oo qofka mawaajib ay ku noqonays waxa weya waajib kuma noqonaysa culimada wax hadal ka sheegaan baabu man wajada silcatahu cinda rajulin aflas baabu man wajada qofkii hele ayuu baab yahay silcatahu isaga u lahaa cinda rajulin oo qad aflasa khaariqay qof khaariqay ama iflaas uu ku dhacay oo waxaa weeyaan dhaqaalo haystay dhaqaalo badan u haystay waa kacay bicibaarati alcasri cinda rajulin aflasa kacay qofka kacay soo qofun meesha ka istaagay marka subxaan allah ayib marka kacitaankaas waxaa weeyaan waa cibaaro hadda beryahan cusub marka hala ogaado qofka muxuu ahaa khaariqay oo eberka ah waxba aan hayn mufliska ay dhahaan muxuu waa kacay shiidna waa la shiid shiidka qofka waxba aan hayn looma iska eberka ah ya qofka waa kacay iyo shiid waxaan umalayna inay kala duwan yihiin shiidka waxaa laga yaaba inay waxbaba soo marin weligiis inay soo marin baa suuragal soo ma laakiin qofka kacay qof mxuu aha wax ku dul fadhi dhaqaalo badan laakiin dhaqaalihii ka dulkaay saasaan filaya naam nabiga alayh slat slam wuxuu leeya xadiid abu hurayra radi allahu anhu arda qala wuxu yihi qala rasul llahi sal aw qaala wuxuu yidhi abu hurayra samictu rasuula allahi sala allah alay slam yaquulu man adraka qofkii haleela maalahu maalkiisa bicaynihi cayntiisa naftiisi caynihi naftiisi waa bicaynihi cayntiisa muxuu ahay la kulma cinda rajulin aw insaanin ama qof rag iyo dumar qad aflasa kacay ama khaariqay fa huwa isaga axaqu bihi isaga ayaa mxuu aha kaga haboon min hayrihi nin baa dhaqaalo badan haystay dad buu deyn ka qaaday lacagtii aad la gooday kadibna adiga mxuu aha baabuur uu kaa soo qaatay oo dayn aad kaaga soo qaatay ayaad baabuurkiiyo sidiisii oho bala aan qabin aad heshay waxa lahaayan waa baabuurkii baabuurka laba baabuura lahayaaba waxaa loo bahayn waa labaatan baabuur kaagi horta ku dheg soo kaagii maa laftirkiisii wax kaloo ku dheg laakiin waa in aan qofka laga sii iibinin wa in muxuu ahay isbedel weyn oo muxuu ahaa la taaban karo oo baabuurki iyo dariiqadiisaba bedeshay aan muxuu lagu samaynin baabuurkaa tusaale ahaan baabuur yaruu ahaa waa la waasiciyey waa la weyneeyey waxbaa lagu sameeyey e, taqriiban laba jibaar lacagti ku jirta lacag ka la geliyey wamaa ilaa dalika ama qof baa laga iibiyey ama qof baa inta loo hibeeyey oo muxuu ahay haysto marka ta waa ka baxday baabkaas weyaan naam xadiidka baabka waxaa baab shufca shufca ayuu baab yahay shufcada waxaa weeyaan istixqaaqu shariiki intizaaca xisati shariikihi miman intaqalat ilayhi biciwadin wahiya haabitatu bisunna laba qofaa shirkad ahaa marka la ahaa waxaa isku guri gurigaa isku lahaydeen gurigaa isku marka ninbaa daf dhahay guriga toban milyan u joogay ninbuu u yar waxuyn dhegaysaniyo tobankan milyan aniga ninkaan iskule gurigaan toban milyan u joogaa shan milyan isi kaaga baxaya adi gal ku yidhi shufcada marka waxaa la yihahda qaybta aad ninkaas u iibsaday qofka shariigaa ku xaqnimo badan qofka shirkada la ahaa qofkan baxay ayaa ku xaqnimo haddii aad awoodi kara marka oo shanta milyan isaga bixin kara cid kale lagama siinay ninka isaga lacagtiis waa loo celinaya isagaa marka ku xaqnimo badan weeyaan naam can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi jacala wuxuu yeelay wa fii lafdin qadaa wuxuu xukumay annabiy nabigeena sala allahu aleyh ali waslem bishufcati shufca ayuu xukumay in loo celiyo shufcada fii kulli maa lam yuqsam wax kastoon la qaybinin wax kastoon la qaybinin gurigii asagoo sidiisii marka la iibiyey intaa guriga aan kala qaybinin oo muxuuaha ninkan wixiis uusan goosanin kanna uusan goosanin ilan guriga waa kala goyn karaa masjidkan hadda guriga tusaale oo muxuu ahaa laba qof isku leeyihiin qofna muxuuaha qaybtaan u qaadan karaa qofna qaybtaan u qaadan karaa maa lam yuqsam intaan la qaybinin ka hore weeyaan fa idaa waqacat alxuduud haddii xad uu dhaco oo wax la kala qaybiyo oo surifat uruq jididkani muxua nin walba albaabkiisi wiiisa bannaanka loo jeexa falaa shufcata marka qofkaas wax shufca la yihao loo celina lama arka weyaan wixii shufcada inta wixii ayna kala gogo oo iswataan oo isku habaysan yihiin unbaa muxua shufcada ay socon kartaa weyaan nacam baabu axkaami ljiwaar jiiraanka xukunkiisa ayuu baab yahay baabkan weyaan jiiraanka iyo jiraan iyo waxyaabaha jiiraanka xaqiisa ayuu baab yahay weyaan iyo wax la ah. iyo waxyaabaha khaasatan tacaamulka oo dhexmara can abi hurayrata radi anhu ardahu ana rasula lahi sal slam qala nabigan wuxuu yidhi laa yamnacana yuusan jaarun jiiraan yuusan jaarahu jiraankiisuusan udiidin an yaqriza inuu ku tallaasho ku qabsado khashabatan geed inuu muxuu ahaa laan inuu muxuaha saa ugu tallaasho oo saa u saarto fii jidaari derbigiisa uma yaquulu abu hurayra abu hureyra wuxuu le marka maa lii araakum waxaan idin arkaa canha iyada xaggeeda mucridin inaad ka jeesateen wallahi baan ku dhaartay la armiyanna biha waan ku tuurayaa bayna aktaafikum naam idinma qoran miya meelahaas horoo jira laga yaaba naam dhammaantiin idinma qorna qof u qoranya ma jira ma idin qoranya khalaas oo shaahida shaahid waa qoran naam waa ka xuma xaqiiqatan in saas ay wax dhacaan laakiin maa bilyad xiila laa yamnacana yuusan diidin ah, jaarun jiraan jaarahu jiraankiisa yuusan u diidin an yaqriza inuu ku tallaasho uu ku qabsado khashabatan laan fii jidaari derbigiisa uma yaquul nabigu wuxuu dhihi jiray abu hurayrata abu hurayra uma yaquul abu hurayra wuxuu dhihi jiray maa lii araakum waxaan idiin arkaa xadiidkan aan idiin sheega mucridiina inaad muxua ka jeesateen wallahi baan ku dhaartay la biha waan ku tuurayaa bayna aktaafikum dhabarka adinkoo sii jeedo kasii cararaan muxuu ahaan inkaga tuuraya dushin kaga dhufanaa saasuu leeyahay radia allahu tacala anhu arda marka gurigan tusaale ahaan derbigan nin baa iskale markuu nin leeyahay inaad dhankaan marka muxuu aha derbigaaga kaga qabsato arrinta ayada ah nabigeen inaan la diidin ayuu muxuu ahay faray laakiin laba shari baa shari ah aqala shay shardiga ah ugu muhiimsan shardiga asaga waxaa weeyaan cadamu luxuuqi darar dhibaato inay qofkan mxuu gurigaas gurigaasla ay kaga imaanayn derbiga derbi iska tabardarnu aha kadibna waxaad saartay guri shan dabaqa ah. derbi aad u dhisaysa ayaad mxuu aha meesha dusha ka saartay in tiirar yar waxa ugu jiraan tacbaana wix waa dumayaan waa ka kharimayaan ama neeftaad ku xiraysaa daaqadu meesha u saarneyd neeftii aad ku xirtay ama mxuu aha daaqadiisiiba waxay kusoo neefsatay aday kugu neefsanaysaa taa marka waxaa loo diidayaa laa darara walaa diraar dadka la dhibo lama ogola laakiin hadday asaga dhib ugu imaadaynin in loo diida markaas ma ahan weyaan naam baab lqasbi dhaca ayuu baab yahay weyan baabkan baab lqasbi wax in la kala dhaca ayuu u baab yahay weeyaan iyo xaaraannimada can caaishata radi allahu tacala anha wardaha ana rasul rasulka al sal lla slm qaala nabiga wuxuu yidhi man dalama qofka dulmiya dayda shibrin taaka in la eg oo min alardi arra'a tuwiqahu waa lagu duubaa arradii ayada min sabci aradiina toddobada arle intii u dhacay ilaa todobada arloo ka hoosaysa ayaa qoorta maalinta qiyaama loo suraa wey qoortaa loo dheerayni kadibna qoortaasaa loo suri ayadoo mxua sida tusbix ugu wareegsan ayuu muxuu ahaa maalinta qiyaama la keenaya bal tawaqac ikhwani fillah cadaab ka weyn arrintayda marka waa khatar dulmiga aulmu ulumaatun yowma alqiyaama baab almusaaqaati waraabinta wax la waraabiya musaaqaat iyo musaaraca uu baab yahay weeyaan nacam musaaqaadka waxaa la yidhaahdaa dafcu shajarin liman yasqiyahu wayacmal calayhi bijuzin macluum min amarihi geed geedaha geed muxuu ahaa mirada in qof loo dhiiba qofkaas oo ka shaqeeya oo waxa weeyaan waraabiya si miraha looga goosto kadibna mirihii ka soo baxay qayb asaga uu ka qaato musaaracadana waxaa weeyaan waxaa la yidhahdaa dhul inaad u dhiibto qof kadibna uu ku beerto geley iyo wixii la kadibna wixii ka soo baxay qayb ka qaadato qaybtan hore oo musaaqaadka sida raajixa inay banaanta weyaan qeybtan dambe oo musaaracadana sida raajix waa inay banaaneen inay banaaneen weyaan saas ayaa markaan kusoo koobayna insha alla kulliba khilaaf dheera ku jira can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sala allahu aleyh wali waslem caamala wuxuu kula dhaqmay ood kula ballamay ahla khaybara nimankii ree yahuudeeda khaybar degnaa calaa shati maa yakhruju minha wixii ka baxa meesha iyada timirtaas geedahaas geedaha timirta wixii ka baxa calaa shati maa yakhruju minha nis wixii ka soo baxa oo min amarin timir ah aw zarcin ama abuura w all wii kasoo baa nuskeeda ayaa nabiga kula ballamay sala allahu aleh waali wasalam saasuu kula ballamay waxa khilaaf dheer baa ku jira masaladaas ku saabsan musaaracada marka hadda halkan laguma mxuu ahaa faahfaahin kara weyaan baabun fi jawaazi kiraa'i alardi bishayi almacluumi wanahyi can ashuruudi alfaasida wuxuu baaya baabkan in waxaa weeyaan arada in la kireeyo shay la yaqaano lagu kireeyo maladihin baasho waad ku wareerteen aan filaya allah mustacaan nacam kitaabkii dhammaana iska sabr kitaabka gabagababa insha allah waxweyn kama dhinna boqol boqol xadiid ha ka dhiman aan filaya boqolkaas marka waa un shan habeen lix habeen toddoba habeen inta ayada marka iska adkaysta eh, xitaa haddii aad rabtaan nusqadan oo muxuu ahaa eh, basaamka qofkii haysto taysiirka qofkii ila socda ma tusaalahaan ad qofkii ila socdo waxba ka qaldaneen oo kale ka saxda marka inta dambe hadda ninkaas oo kale ma ila socota adig waxba kaama khaldana sooma wadaadkaa ragga la kor uqaad nusada kor uqaad nusada isku dha hadee dhib malata ayada ahy nambarada nambarada iska hagaajiye naam baabu fi jawaazi kiraa اlardi bshayi arlada in la kiray shay lagu kiraya almacluum ee la ogsan yahy wanahyi reebitaan la iska reeba can shuruud اfaasida shuruuda faasidka ah xadiidka laba boqol iyo laba iyo sideetanaad can raafic bn khadiijin radi allahu tacala anhu ardaha qala wuxuu yihi rafic bn khadiij kunaa waxaan ahnay akar aansaari ansaar dadka ugu badan xilan xaqlan xagga beeraha beeraha iyo waxyaabahan la abuurta anaga ugu badnayna weyaan wa kunaa waxaan nakri kugu kireeya alarda arada calaa ana lana inay noo sugnaato tanayto walahum ayagana haadihi ay tan usuganta arlada qaybtaana adinka iskala qaybtaana annaga iskala laakiin adinka wad ka shaqaynaysaan kiraha dhulka aan leenahan maxaan saasan jirnay warubama arajat ina warubama waxaa laga yaabaa oo dhacda akhrajat inay soo saarto ay wax fiican soo saarto hadihi tan walam tuqhrij hadihi tanna waxba ay kasoo bixin fanahaana an dalika nabiga arinta waa naga reebay fa ama alwariqu fidla inaan ku kirayno oon dhahno dhulkan muxua iga kirayso lacag fidla muxuu ahay isii inaan dhahno falam yanhana nabiga nagama reebin weyaan idan shay la yaqaano macluum haddii aad dhulkaa ku kirayso dhibaato ma lahan xadiidka walimuslim waxaa u sugan can xandalata ibni qaysin qaala wuxuu yidhi sa'altu raafic ibna khadiij baan weydiiyey can kiraa'i lardi bidahabi dahab lagu kiraayey walwaraq fidla faqala wuxuu yidhi laa ba'sa bihi dhib ma lahan inamaa kaana nasadka waxay ahaayeen yu'aajiruuna kuwa kireeya calaa ahdi nabiy nabiga wakhtigiisa sal alla ly slam biha iyada cala almaadiyanaat maadinayaat nacam maadina maadiyanaat maadiyanaadka waxaa weeyaan waa kanaalada yaryar o kanaalada yaryar wa aqbaali ljadaawil maadinaadka waxaa weyaan waa waa waa mxuu ahaa kanaalada weyn weyaan o iyo wa aqbaali aljadaawili iyo kanaalaha yaryar waxaa la dhihi jiray kanaalaha yaryarna adinka kanaalaha weyn anagoo kale adi meelahaas kanaalaha ah ayaa wax lagu qiimeyn jiray oo mxuu ah wax lagu kirayn jiray weyaan waa ashyaaa iyo min azarci iyo qaybo mxuuah ay wax lagu kirayn jiray taas waa tan nabigu u diiday marka alai slat slam fayahliku hada kanaya halaagsami kii ninkii mxua shaqaalaha kuwiisa halaagsami wayaslamu hada kii xoolaha lahaa kuwiisii oo badbaaday oad badbaadaysaa amaba cagsigi xoolaha lahaa wixiisa ad ayaan kii shaqaalaha wixiisana mxua way badbaadayaan walam yakun linnaasi dadkana uma sugneen kiraaun kira ilaa hada kaasuma marka ay wax ku kirayn jireen weeyaan falidalika arrintaa darteed ayuu zajara canhu nabigu u diiday calayhi salatu fa ama shayun macluumun ama shay la ogsoon wamadmuunun ee weliba la bixin oo la damaano qaaday falaa ba'sa bihi dhib ma laha may weyaan almaadiyaanaat alanhaaru alkibaar anhaar nahri dee maka iyo madiine webi ma lahane kanaalaha weyaan kow iyo waljadaawilu annahru sagiir waa kanaalka yar weyaan hada wallahu aclam wsal allah waslama cala cabdihi warasulihi wmustafa